alxamdu lilaah rabi alcaalamiin wsala allahu calaa muxamedi wacalaa aali muxamed arkaanu lqiyaas wa tacriifu kulli ruknin qiyaaska rukniyadiisa wa tacriifu kulli ruknin iyo rukni kastaba ee tacriifka la tacriifinayo oo la qeexayo ba halkan lagu baxsinaya lagaga hadlaya dahara lana min tacriifi alqiyaasi annahu laa budda fiihi min arbacati arkaan waxaa nooga muuqatay qiyaaska tacriifka la tacriifinayo oo la qeexayo ama la sharxayo in lagama maarmaan ay qiyaaska u tahay afar rukni hiya aslun maqiisun alayhi waxay tahay asal wax laga qiyaasanayo hiya aslun maqiisun calayhi waxay tahay asal wax laga qiyaasanayo waa ka koowaad wa huwa almaxalu aladii habata xukmuhu wa ulxiqa bihi hayruh waa meesha u sugnaaday xukunkiisu wa ulxiqa bihi hayruh cid kalena la ilxaaqiyey oo la haleeshiiyey wa ulxiqa bihi hayruhu wax kalena la haleeshiiyey kalkhamri habata laha taxriimu waa sida khamrigoo kale kalkhamri habata laha taxriimu waa sida khamrigoo kale waxaa u sugnaaday xaaraantinimayn wa ulxiqa biha nabiidu nabiidkana waa la haleeshiiyey oo nabiidka waxaa looga jeedaa wixii cinab waxaan ahayn laga miiray waxna sakhraaminayo muskira laba farcun mulxaqun biاlasli rukniga labaad waxa weeye waa farc la haleeshinayo asalka wa fi lugati ma tawallada can kayri wa fi lugati maa tawallada can hayrihi wanbana calayhi luqada gudaheeda waxaa lagu yidhaahdaa waa wixii ka dhasha shay kale ka dhasha ayaa waxaa la yidhahdaa farac wanbanaa calayhi hayruhu yacni wax kalena ay ku dhismaan wa fi isilaaxi alusuuliyiin usuuliyiinta isilaaxoodana waxa farac la yidhaahdaa almaxalu اlmaطluubu ilxaaquhu bigayrihi fi اlxukmi meesha la rabo ilxaaquhu in la haleeshiyo bigayrihi wax kale in la haleeshiiyo fi lxukmi xukunka laga haleeshiiyo kanabiidi waa sida nabiidkoo kale tuliba ilxaaquhu waxaa la doonay in la haleeshiiyo bilkhamri khamriga fii xukmiha xukunkeeda laga haleeshiyo wa huwa taxriimu xukunka khamriguna waa xaaraantinimayn rukniga saddexaad cilaة tajmacu bayna اlasli wاlfarci waa cillo kulminaysa asalkiiyo faraca dhexdooday kulminaysaa wa huwa almacna almushtaraku waa macnaha la wadaago bayna alasli waalfarci asalkiiyo faraca dhexdooda ayaa la wadaagaa oo labaduba waa ka dhaxeeyaan yani macnahaasi labadaba waa ka dhaxeeya labaduba waa wadaagaan almuqtadii ihbaata alxukmi macnahaasoo keensanaya ama sababaya xukunka in la sugo kaliskaari waa sida sakhraaminta almustadci yani dalbaya ama keensanaya ilxaaqa nabiidi in nabiidka la haleeshiyo waa wixii cinab waxaan ahayn laga miiray ee muskirna noqdaye bilkhamri khamriga la haleeshiiyo fii xukmi taxriimi xukunka xaaraantinimayntana lagu haleeshiiyo rukniga afraad alxukmu athaabitu waa xukunka sugan lilasli asalka u sugan asalkaasoo almaqiisi calayhi wax laga qiyaasanayo wa huwa alamru lmaqsuudu waa arrinka markaa la rabo ilxaaqu lfarci bilasli fiihi in faraca la haleeshiyo asalka la haleeshiyo ee gudihiisa lagu haleeshiyo kalqisaasi waa sida qisaastoo kale ruuxii ruux dila in loo dilo uhbita fi lqatli bilmusaqali waa la sugay fi lqatli dilitaanka bilmusaqali shay markaa culus wax lagu dilaayo oo malaasan oo aan jidhka markaa yacni daloolinayno dhex gelaynin waa sida markaa burhkii weynaad oo kale weeyi sidii burkii oo kale weeyi ama huudhi ilxaaqan lahu haleeshiin la haleeshiinaayo bilqatli bilmuxadadi ee dilka wax lagu dilaayo shay af leh oo jidhka dhex gelaya sida markaa seeftii iyo markaa mindidii iyo ashyaada la midka ah sida taasoo kale qisaasi uga imanayso ee qatliga shay muxadad oo af leh oo jidhkii gelaya ee wax lagu dilo in qisaas la qisaasi ka laasimayso ayaa markaa shaygii cuslaa ee malaasnaa ee aan jidhka dhex gelayna haddii lagu dhufto yacni qisaasi uga imanaysa baabkan waxa ay mashaayikhdu kaga hadlayaan raximahum ullah qiyaasku arkaantuu leeyihi waxaynu ka soo hadalnay oo aynu soo aragnay qiyaaska xujiyadiisa iyo tacriifkiisa labada qaybood baynu soo marray khilaaf ku jirana waa soo aragnay ha yeeshee jamaahiirta culammadu waxay qabaan qiyaasku inuu yahay xujo inuu yahay adilana waa ka deliishadeen qiyaasku inuu yahay yani xujo inuu yahay waa aayaad qur'aana waa ka deliishadeen axaadiis nebi waa ka deliishadeen aathaar saxaabana waa ka deliishadeen bal ee culammada qaarkood waxay sheegeen inay saxaabadii ku ijmaacsanaayeen min xaysu ljumla in qiyaasku uu yahay shay saxiixa aathaar badanoo mawduuca ku saabsanna waa soo arooriyey haddaba qiyaasku wuxuu leeyahay arkaan arkaantuu leeyahay waa afar afarta rukniya uu leeyahay waxay shabbahdaa sidaynu darsigii inoogu dembeeyeyba ku soo sheegnay arkaanta tashbiihay shabbahdaa sidaas aawadeed waxaa la yidhahdaa qiyaaska marka laga hadlaayo qiyaasu tamhiil baa la yidhahda waa qiyaaskii shabbahaadda ku dhisnaa waayo laba masalaa laysku shabbahayaa oo la odhanayaa masaladaa iyo masaladaasi waa isku mid bimacnaa farqi muctabari uma dhexeeyo macnaha noocaasaana isu keenay oo kulmiyey sidaas aawadee xukum ahaanna isku mid bay noqonayaan afarta rukniya markaa qiyaasku leeyahay waa asal wax laga qiyaasanayo isaga wax la haleeshiinayo asli waa la yidhaahdaa maqiisu calayhina waa la yidhaahdaa marka leeyahay asalka wax laga qiyaasanayo waa maxalka xukunku ku sugnaaday xukunka asliga ah ayaa ku sugnaaday dabeedna hayrkiibaa waxa la rabaa in xukunkaa laga ilxaaqiyo oo laga haleeshiyo oo la yidhaahdo shay kala la mida ah, oo xukunka kala mid mida ah. tacriifka shaa'ica ee culamo badani mareen asalku waa inuu yahay maqiisu calayhiga oo maxalka xukunku ku sugnaaday yahay ha yeeshe bacdi culammada ka mida waxay yidhaahdeen maya asalkaa lama yidhaahdo maxaa hadda asal la yidhaahdaa asalka waxaa la yidhaahdaa bay yidhaahdeen xukunka maxalka asliga ku sugan ayaa asal la yidhaahdaa waayo waxaa la haleeshiinayaa waa xukunka asalka ku sugan marka xukunka asalka ku sugan ayaa la odhanayaa xukmal asliba asli la odhanaya qowl saddexaad baa wuxuu leeyahay may yani xukunka asalka ma aha ka asalka la yidhaahdaa waa deliilka xukunka asalku leeyahay baa asal la yidhaahdaa waayo xukunkan asalka maxaa sheegay oo markaa ka wax la haleeshiinayo waxa laga haleeshiinaya waa maxay waa xukunka asalka ku sugan xukunka asalka ku sugan baa la rabaa farca in loo soo raro taasa waxaa la oranaya xukmul asliba asli lagu ilaaqaya taasna culamada qaarkood bay khilaafka noocaasi waa iska lafdi amara maleh waayo culammadii waa isla ogol yihiin marka maqiisu calayhi marka xukun qiyaas meesha yaallo oo maqiis iyo maqiisu calayhi iyo yani markaa meesha ay imanayso waxa laga haleeshinaya waa iska khilaaf lafdi ah ka la haleeshinayaa ma asalkiiba ma xukunkiisiiba ma deliilkii xukunku lahaaba iska khilaafkaa lafdi ah ha yeeshee siday culammo badani mareen khilaafbaha ku sugnaadee waa in asalku yahay maxalka xukunka asalku ku sugan yahay meesha uu degan yahay xukunkaasi ku soo arooray binasin aw biijmaacin aw bikayri kaasaa waxaa la odhanayaa asal baa la odhanaya isilaaxaa shaa'ica ah bay culammadu ku dareereen kitaabkiina maadaama uu yahay risaalo mukhtasara ah khilaafka culammada sida kale tilmaamay waa la yska dhaafay weliba dee shiddo male mar hadduu khilaafku lafdu yahay waanu samaro lahayn marka rukniga koowaad waa asalka wax laga qiyaasanayo asalka wax laga qiyaasanayana xukunka asalkaa ku sugan uma jeedne waxaynu u jeednaa maxalka xukunka u sugan yahy kaasaynu u jeednaa tusaalaheedu waxay tahay waa sida khamriga khamriga marka la sheegaayo jamaahiirtu sibay u qabaan in khamri la yidhaahdo xanafiyada waxay iyaguna u qabaan khamrigu si kalay u qabaan oo jamaahiirta culammadii iyo xanafiyada isku khilaafsan jamaahiirtoo saddexda madhabood ka mid yihiin maalikiyo iyo xanaabilo iyo shaaficiyo wakayrihim oo gees ah iyo xanafiyada oo gees kale ah qowlka jamaahiirtaana saxiixa ah oo khamri waxaa la yidhaahdaa yacni wax kasta oo wax sakhraamiya kullu muskirin khamrun wax kastaoo wax sakhraamiya waa khamri axaadiis baana ku soo aroortay nebigu sala allahu alayh wasalam sidaa ku sheegaayo oo uu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam kullu muskirin xaraam wax kastoo wax sakhraamiya waa xaaraan oo uu yidhi kullu khamrin xaraam khamri oo dhammi waa xaraam oo uu yidhi kullu muskirin wax kastoo wax sakhraamiya saxiixu muslim bay ku yimaadeen ta kale cumar bnu khaaab wuxuu yidhi alkhamru maa khamara alcaqla khamri waxaa la yidhaahdaa wixii caqliga bedelaa khamri la yidhaahdaa noocu doona ha noqdo axaadiista waxaa kaloo ku soo aroortay markii khamriga la xaaraantinimay sida xadiiska muslimba sheegayo yani khamri cinab laga sameeyey madiine mu'ool shan noocoo kala duwan oo aan cinab ku jirin khamre laga sameeyey ayaa taallay markii uu soo degay taxriimka khamrigu khamrigii cinabka laga sameeyey madiine mu'ul shan nooc oo kala duwan oo aan cinab ku jirin khamro laga sameeyaa taallay dhammaan waa la wada daadiyo xukunkii khamrigaa la siiyey adiladaasay jamaahiirtu deliishanayaan xujo daciifay kaga jawaabayaan xanafiyadu xujada daciifkii waa maxay waxay yidhahdeen ereyga khamri waa lafdi lugawi ah nebigana sala allahu alayh wasalam yani libayaani lugawiyaat looma soo dirin libayaani sharciyaati baa loo soo diray sharciga inuu caddeeyo baa loo soo dira marka maadaamay sidaas tahay oo nebiga sala allahu aleyh wasalam libayaani sharciyaat loo soo diray macnihii luqada loogu yaqaanay macno khilaafsan dee waxa weeye laguma fasirayo axaadiista yani saas iyadaabay yidhahdeen calaa kulli xaal waa muxaamaatun lilmadhab waa madhabtii oo loo tacasubayo ta noocaasa weeyo waa khalad sawaabka waa sida jumhuurka ha yeeshee culammadu markay mawduucan oo kale hadda ay ku tusaalaynayaan khamriga iyo nebiidka ya waa misaal waa tusaale culammadu waxay aan tusaale lama bushiyo qowl aqwaasha ka mida walow yaanu xoogba badnaane oo habe laga qawisanaadee baa wax lagugu tusaalayn karaa washa'nu laa yuctaradu almisaalu id qad kafa alfardu waalixtimaalu marka ra'yigii xanafiyadaa tusaalaha lagugu tusaalinaya daciif ba ha ahaadoo qawi yaanu ahaani waayo tusaalaha waxaa loo keenay lifahmi alqaacida si qaacidada loo fahmo baa tusaalaha loo dhigay marka mas'aladu munaaqashatu laqwaal ma aha marka ra'yiga xanafiyada marka lagu socdo khamri in la yidhaahdo wixii cinab laga sameeyey waxna sakhraamiya sidaa marka lagu socdo khamrigii taxriim baa u sugnaaday waana maqiisu calayhi ashyaada kale aan cinab laga samaynin ee wax sakhraaminaya haleeshiinta la haleeshiinayo khamrigaas yani waxay noqonaysaa baabulqiyaas baa lagu haleeshiinaya waa waa miaal marka khamrigii wuxuu noqonayaa isagii waa mulxaqu bihi oo waxbaa la haleeshiinaya ama waa maqiisu calayhiye asal buu noqonaya waa rukniga koowaad rukniga labaad farci baa la yidhaahdaa farcigu waa maxay waa maqiiska isaga xukunka loo soo gudbinayo ama isaga la doonayo xukunka in lagu isbaatiyo ama loo soo raro wuxuu ka dhigan yahay arkaanta tashbiiha marka la eego maqiisu calayhigu wuxuu ka dhigan yahay mushabbahu bihi waa kii wax loo ekaysiinaye lagu shabbahayey waa loo ekaade isagaa loo eg yahay baa la leeyahay isagaa la shabbahaa farcigina wuxuu noqonayaa isaguna mushabbah waa u eke yaa marka u ekiya loo ekay kale yihiin maqiisu calayhigii waa mushabbahu bihi oo kaleu ka dhigan yahayo waa loo eke farcigina wuxuu isagu ka dhigan yahay mushabbah buu ka dhigan yahay waa u eke nebiidku khamriguu u eg yahaa laga tilmaamaya xagga iska yani waxaanu uga eg yahay oo kulminaya wuxuu uga eg yahay taxriimka sababta ekaanshaha keensata ee ka dhaxaysa labaday wadaagaana waxay noqonaysaa iskaarka saasay noqonaysaa marka faracii wuxuu noqonayaa luqa ahaan tacriif lugawiyuu galaye waa wixii wax kale ka dhasha farac baa la yidhaahdaa wambana calayhi hayru wax kalena kusii dhismaan waxaa la yidhaha farci laakiin isilaaxa usuuligaa ka soo raac ka dambaa loo jeedaaye waa meesha la rabo in wax kale xukunka laga haleeshiiyo kanbaa mulxaq ah oo la haleeshiinaya ka kalena waa yani waa kii la doonaayey in xukunka laga raaciyo wahuwa huwa fi luغaةi ma tawalada can غayrihi wاnbana عalayh wa huwa farcigu fi luغati luغada gudaheeda maa tawallada can غayrihi waa kii ka dhasha wax kale wاnbana calayhi hayrkaa ku dhisma kaa uu ka dhashay ee ah ayuu ku dulbinaysmoo ku dhismay wambanaa calayhi ay calaa hayrih hayrkiibuu ku dul dhisma marka waa iska tawdiixoo maa tawallada can hayrihi iyo wambanaa calayhi labadii markaa waxa weeye wayse sii caddaynayaan damiirka haadee calayhi ku jiraana waxay u noqonaysaa hayrka la soo sheegay u noqonaysaa ay calaa hayrihi buu ku dhisma marka faraci wuxuu waa wixii wax kale ka dhasha waxaa kalena ku binaysma ayaa waxaa la yidhaahdaa yani farci baa la yidhahdaa bacdina waxay ku kaaftoomaan maa tawallada can hayrihi yani taas yadaa bay ku kaaftoomaan oo waxay yidhahdaan macnaha lugawigaa marka laga hadlaayo weladkoo kale waalidka farac buu ka yahay haddana waalidku ku binaysmay la odhan maayo yani markaa mabni iyo mabni calayhi ee maa tafaraca can hayri maa tawallada can hayri yani saasuu noqonaya laakiin ashyaada qaarkoodoo yani ku dul dhismaya waa jiraan oo iminka seeskoo kale alasaas yani dhismaha wuxuu u yahay markaa asal buu yahay dhismihii sarana farc wuxuu ka yahay asaaskaah hoose waana ku dul dhisma waa saas wey kaasi waa macno lugawi ah macnaha isilaaxigaa ka soo raac macnaha heshiiska lagu yahay farci waxaa la yidhahdaa waa meesha la rabo wax kale in la haleeshiiyo oo xukunka laga haleeshiiyo waa sida nebiidka waxaa la rabaa in khamriga xukunka laga haleeshiyo waxa lagu haleeshiinaya sababayaana wuxuu noqonayaa iskaarka ayuu noqonaya kanabidi uliba ilxaaquhu bilkhamri nabiidka waxaa loo jeedaa nabiid muskir ah waa nabiid wax sakhraaminaya ee haddaanu wax sakhraaminayn dee waa bannaan yaho ishkaal ma leh rukniga saddexaad waa cillo kulminaysa asalka iyo farciga kulminaysa oo waxa wadaagaya asalkiiyo farca wadaagaya xaggana waa ku sugan tahay xagganna waa ku sugantah labada geesoodba waxaanu keensanayaa macnaha la wadaagayaa xukunka in la sugo ayuu sababaya magacyo badan baa loo isticmaalaa marka cilada cillo waa la yidhaahdaa muqtadi waa la yidhaahdaa mustadci waa la yidhaahdaa waa la yidhaahdaa yani muasir waa la yidhaahdaa muasir biidn illaah ya waa la yidhahdaa manaat waa la yidhaahdaa aljaamic waa la yidhaahdaa alfaad badan baa laga cabiraa oo toban badan bacdu alculamaa waxay yidhahdeen lafdiga aljaamic marka arkaanta qiyaaska laga hadlaayo aljaamic in laga cabiraa ka fiican in alcilla laga cabiro sababtuna waxay tahay haddii cillo laga cabiro dee nafsulcilla qiyaas oo dhan markaa waxa weeye xukun looguma qiyaasto oo rukni uma aha qaar baa daliilulcilla ama markaysagaa xukmulcilla ya yani xukunka lagu gudbiya oo qiyaaskii anwaac buu u qaybsamaa qiyaasulcillo iyo qiyaasushabah iyo qiyaasudalaalo ayaa loo qaybiyaa marka qiyaaska cilladu markaa isku xidhaysaa wuxuu noqonayaa qiyaasulcillaha qiyaaska la yidhaahdo laakiin qiyaasushabaha iyo qiyaasudalaalaha nafsulcillati xukunka laysuguma xidho markaa maadaamay sidaas tahay lafdiga aljaamic in laga cabiro baa ka fiicnayd arkaanta qiyaaska marka laga hadlaayo ilaa haddii kale waxay noqonaysaa nafsulcillati baa marka isagaa rukni ka ah marka la yidhaahdo qiyaasulcillihii keliyay ku dhici qiyaasudalaalihi iyo qiyaasuushabahii baa bixi saas aawadeed culamada qaarkood waxay dhahaan lafdiga aljaamic in marka laga cabiro baa ka fiicnayd marka wuxuu inoo tusaaleeyey iskaarku waa macno keensanaya in khamrigiina la xaaraantinimeeyey nebiidkii muskirka ahaana la xaaraantinimaynayo kaliskaar lmustadci ilxaaqa nabiidi bilkhamri fii xukmi taxriim waa macno ku sugan asalkiiyo farca mid walba waana arin sababaya yani taxriimka sababayo keensanaya khamrada maxaa loo xaaraantinimay inay wax sakhraamiso daraaddeed shay kastoo wax sakhraamiya marka wuxuu noqonayaa xaaraam xaraam buu noqonaya iskaarkii ayaa muxarim ah bimacnaa keensanaya taxriimka keensanaya waana ka axaadiistu ay sheegayso kullu muskirin xaraam wax kastoo wax sakhraamiya waa xaraam maa askara kaiiruhu faqaliiluhu xaraam waxa intiisa badani wax sakhraamisaa intiisa yarina waa xaraam marka rukniga saddexaad waa cilla ama waa aljaamic tacbiirka sii fiicani aljaamic in laga cabiro wey almuqtadi iyo almustadci iyo erayada la midka ayana waa laga cabiraa taasina waxay ka dhigan tahay arkaantii tashbiiha marka lagu shabahayo adaatu tashbiihi bay ka dhigan tahay rukniga afraad ee qiyaasku leeyahay waa xukunka u sugnaaday asalka wax laga qiyaasana waa kii la doonayey maqiiska in loo soo raro yani kaas wey whuw اlأmr اlmaqsuud ilxaaq اlfarci biاlasli fiih waa arrinka la rabo farca in laga haleeshiyo asalka kaas weey tusaalihii uu misaalada hore ku tusaaleeyey saddexa misaale hore wuxuu noqonayaa xukunku taxriimku noqonaya khamradii iyo nebiidkii markaad ka tusaalayso wuxuu noqonayaa yani markaa taxriimku noqonaya oo taxriim waa xukm taxriimkaasi khamrigu ku sugnaa oo maqiisu calayhigii ah nebiidkaa loo soo raray oo xukunkaana mid la mida loo soo guuriyey cayntiisii baa la soo guuriyoo laga soo raro halkaa laga soo naqliyey maaha mid la misliyaa la soo raro isla taxriim ah asalkiina waa ku suganta markaasaa farcana lagu isbaatiyey oo layi nebiidkii muskir ka ahaana isaguna wuxuu noqonayaa muxaram taxriim baa u sugnaanay taxriimkaana asalkaa laga haleeshiyey marka kaasina wuxuu noqonayaa waa xukunkii tusaalaha ay mashaayikhdu u tusaaleeyeen waxay u tusaaleeyeen dilka qisaasta ah hal arrin waa laysla ogol yahayoo shayga haaliban wax dila ee jidhka dhex gelaaya ee sida waxa weeye markaa toorida ama seefta ama mindida ama waranka ashyaada noocaasoo kalea qofkii haddii lagu dilo in qisaasi ka imanayso madaahibta afartii waa isla ogolyi waxaa la yidhaahdaa alqatlu bilmuxadad shay af leh ayaa wax lagu dilay waxaa kaloo jira shaygii aan afka lahayn sida markaa huudhu weyn oo kale ayaa lala dhacay ama budh ilaa lagu dilay ta noocaasoo kali qisaasi ma ka imanaysaa mise ka iman mayso madaahibta afartii way isku khilaafaan xanafiyada waxay leeyihiin qisaasi kama imanayso waxay noqonaysaa shibhulcamdi mar haddaan shaygu jidhka daloolinaynin oo dhex gelaynin oo sidaa mindida iyo toorida iyo waranka iyo seeftoo kale aanu ahayn iminkana waxaa la mid mida xabadda ayaa iyaduna la mid mide ashyaadaasoo kale haddaanu ahayn ee uu yahay shay iska malaasanoo culus lagu dhufto iyadu markaa qisaasi kama timaaday yidhaahdeen madaahibta saddexda ah waxay iyagu qabaan jamaahiirta culammadu maya qisaasi waa ka imanaysa qisaasi waa ka imanaysa xadiiskiina waxaa ku soo aroortay wixii markaa ma kana bilcasa wsawti yani waxyaalaha shibulcamdiga ahi waa wixii ul iyo jeedal oo kale markaa ku dhaca dee taasi waxa laga hadlaya waa wax khafiif ah laakiin hadduu wuxuu cuslaado ya culaysku de wax ku dilaya oo haaliban waxbuu dilaa marka waxa weeye waata abu xaniife lagu yidhi war shaygani hadduu weyn yahay oo laakiin uu yahay musaqal oo uu yahay shay aada u weyn qisaasi kama imanaysa miya markaasu qisaasi ka iman mayso walow daraba biabaa qubays wax qisaasi kama buurta abuqubays la yidhaahdo ya wax kale iska daaya hadduu ku dhufto maba dhici karto de intuu buurta qaado inuu qof ku dhufto iyo suuragalta ya walow daraba biabaa qubays buurta abuuqubays hadduu ku dhufto xataa qisaasi ka iman mayso ya waa siduu masalada u adkaynayo ayuu ka tilmaamay culamada jamaahiirtu waxay yidhaahdeen baabkan qiyaasoo kale haddii lagu radinaayo qowlka xanafiyada waxaa lo odhanayaa qisaasti waa xukum waxaa lagu sugayaa fi lqatli bilmusaqal oo farcigii ah waxaana la haleeshiinayaa alqatlu bilmuxadad baa la haleeshiinaya oo maqiisu calayhigii ah xukunka marka isagaa lagu sugayaana qisaas buu noqonaya jaamica ka dhaxeeyaana waa inay haaliban wax dilaan jaamicuna waa kaas xagga laakiin markaa sunnada iyo axaadiista haddii lagu radinaayo waxaa loo deliishanayaa gabadhii labada dhagax laysu barkiyey ee madaxeeda lagu bashaaqiyey dee nebigu qisaas buu ka sameeyey sala allahu alayh wasalam marka xadiidkaa nebigu sala allahu alayh wasalam ra'yiga xanafiyada waa radinaya ila waa ka abu xaniifa yidhi walow daraba biabaa qubayse ya yani laba dhagaxoo laysu barkiyo madaxii lagu bashaaqiyey ayaa nebigu sala allahu alayh wasalam qisaas ka sameeyey calaa kulli xaal misaalka hadda markaysaga markaa soo raac yani eh, xukunkii hadda waxa wey waa qisaas oo xukunkii ilaaba ilaa inuu noqdo axkaamtii shanta ahayd shardi maaha ya xukunkii markaysaga hadda wuxuu noqday markaysaga qisaas buu noqday qisaas ayuu noqday marka xukunkaa qisaasta ah la ilxaaqinayaa xukunkaa qisaasta ah, farciga alqatlu bilmuxadad ayaa lagu sugayaa iyadoo la haleeshiinayo alqatlu bilmusaqal jaamica ka dhaxeeyaana mid weliba yani waxay noqonaysaa yani waa yaqtulu bilhaalib yani sida badan waxbuu dilaa xagga arkaantii tashbiiha markaad ka eegayso waxay noqonaysaa xukunkaasi wajhu shabahi oo kale u ka dhigan yahi ila jaamici maxaanu idhi wuxuu ka dhigan yahay adaat tashbiih xukunkiina wuxuu ka dhigan yahay wajhu shabah oo markaad leedahay shaygaasi shaygaasuu la mid yahay wejigaasaanu kala mid yahay bal hadda waxaad u dhigtaa qiyaaskii bal si tashbiih u dhig wuxuu noqonayaa annabiidu kalkhamri fi taxriimi ya nebiidku khamrigoo kaluu la mid ahaaday xaaraantinimayntaanu kala mid ahaaday inuu mid weliba muxaram yahay taasay iskaga mid ka yihiin wajhu shabahi laga shabahaya saasuu noqonay marka qiyaaskan waxaa lagu ilaaqa qiyaas tamsiil waa qiyaaskii shabahaada ku dhisnay shuruuط اlqiyaas shardiyada qiyaasku leeyahay halkana lagu baxsinaya ama lagaga hadlaya walilqiyaasi shuruudun qiyaaska waxaa u sugnaaday shardiyaal shardiyadaasoo yajibu tawafuruhaa fiihi ay waajib tahay inay ku dhammaystirmaan shardiyadaasi qiyaaska gudihiisa lisixatihi asaxaadda u asaxaya daraaddeedna ay ugu dhammaystirmaan minhaa shardiyadaa waxaa ka mid ahaaday awala shuruudu اlasli marka ugu horaysa waxaynu odhanaynaa shardiyadii asalka ayaa ka mid ahaaday shuruudda loo dhigaayo qiyaaska ama shardiyada asalkaynu baxsinaynaa ka hadlaynaa o yushtaradu waa la shardiyaa fi اlasli aladii huwa almaqiisu calayhi asalkii maqiisu calayhige wax laga qiyaasanayey waxaa loo shartiyaa an yakuuna alxukmu fiihi inuu noqdo xukunka ku sugani saabitan mid sugan binasin mid nas ku sugan oo aayad qur'aana ama xadiis nebi inuu ku sugnaado aw ijmaacin ama ijmaac mid ku sugan ay culammadu isku waafaqeen aw itifaaqi alkhasmayni ama labada khasmi ee wada hadlaya inay markaa isku waafaqeen iswaafaqaadooda inuu ku sugnaado oo muctaridka iyo mujiibka inay isku waafaqeen markaa xukunkaasi inuu ku suganya laba waxaa kaloo loo shardiyaa anlaa yakuuna macduula bihi waa inaanu noqonin mid lagala weecday can qaacidatin caama xukunka asalku qaacido caamoo guud mid laga leexiyo lagala weecday waa inaanu noqon milu bayci alcaraaya sida bayca markaa la yhaha bayculcaraaya la yidhaahdo wa shahaadati khusayma iyo markhaatigii khusayma labada mid walba waxaa ku soo aroortay daliil baa ku soo arooray falaa yasixaani labada midna asixi maayo aslan yuqaasu calayhi uma ansaxayaan inay noqdaan asal wax laga qiyaasanayo لأn اlxukma fi اlqiyaasi muطaridun maxaa yeelay xukunka qiyaaska gudihiisa wax la xukumayaa wuxuu noqonayaa mid muطarid ah wاlkhaariju can alqaacidati alcaammati laysa muطaridan ka ka baxay qaacido guudna mid muطarid oo qiyaasoobaya ma aho sidiisa u sii daysan khilaafan liman yujiizu waxaynu sidaa odhanaynaa xalaynu khilaafayno cidda bannaynaysa alqiyaasa fi rukhasi qiyaaska ruksooyinka gudahooda ku bannaynaya khilaaf baa ku jira rukhaska ma geli karaa qiyaasku mise ma geli karo fayujawizu bannaynaya alcariyata fi lcinabi watiin yani cariyada wuxuu ku bannaynaya bayculcaraaya waynu fasiri doonaaye cinabka iyo tiinka inuu galo way bannaynayaan qiyaasan cala rutabi rutabka iyadoo laga qiyaasanayo ayay markaa bannaynayan ama qiyaas laga qiyaasanaya daraaddeed bay u bannaynayaan rutabka laga qiyaasanay in rutab iyo timir la isku wma dukira fi haadayni sharطayni ka la sheegay labadan shardi gudahooda lagu sheegay binaaءun calى alqowli biana alasla huwa nafsu اlxukmi waa mid lagu dhisay yani odrhodka la odrhanayo in asalku xukunka laftiisa uu yahay laa maxalu lxukmi xukunka maxalkiisa inaanu ahayn qiyaasku waxa uu leeyahay shuruudo ayuu leeyihi shuruudaha qaar waxaa loo shardiyaa asalka qaarna waxaa loo shardiyaa xukunka asalka qaarna waxaa loo shardiyaa faraca laftiisa qaarna waxaa loo shardiyaa cilada culammada qaarkood aad bay ugu dheeraadaan oo shuruudo badan bay sheegaan kitaabkeennu waa kitaab mukhtasaro dhowr shardi ayay ku kaaftoomayaan mashaayikhdu oo shuruudaha ugu muhiimsan ka mida ashawkaani kitaabkiisa la yidhaahdo irshaad ulfuxuul waxaan filayaa wuxuu odhan jiray cilada afar iyo labaatan shartaa loo shardiyaa hal shardi oo ka midi ah hadduu maqan yahay qiyaaskaasi asix maayo xukmul aslina laba iyo toban shardaa loo shardiya hal midi hadduu maqan yahay hal mid shardiga qiyaaskaasi asix maayo shuruudo kalena waa sheegi jiray farca iyo xukunkaba u sheegay mashaayikhdu waxay tilmaamayaan shuruudda asalka loo shardiyay ku horeynayaan lafdi ahaan waxay tilmaameen in asalka loo shardiyo laakiin labada shardiba waxay u dhacayaan xukmul asliga in loo shardiyo mashaayikhdu waxay tilmaameen labadan shardi in loo shardiyo asalka in loo shardiyo laakiin labada shardiba waxay u dhacayaan xukmul asliga in loo shardinayo waxay ku binaysan tahay marka la odhanaayo asalkaa loo shardiya haddana xukmul asliga la sheegayo ra'yigii odhanayey asal waxaa la yidhaahdaa xukunka asalka ku sugan namadkanna waxay ka raaceen mudakirada oo saas iyadaa u tilmaamaya laakiin waa baraarujiyeen muraadka looga jeedaa inay tahay yani xukunka asalka ku sugan in laga tilmaama saas aawoodee halkanna asal waxay uga jeedaan xukunka asalka ku sugan xukmul aslina dib bay ka keenayaan marka lafdiga asal marba isilaax ama macnay marayaan marka hore asal waxay marayaan macnaha in looga jeedo yani xukmal asli in asal looga jeedo marka dambe xukmul asli ay yidhaahdaan dee asalka waxay uga jeedaan xukunkii maxalku ku sugan yahay ilaa haddii kale waxay noqon lahayd xukmul asli asal haddii lagu fasiro in xukunkii asalka loo jeedo xukmul xukmi bay noqon lahayd oo shayga laftiisii looma idaafeeyeen markaa dee waa in khayrihii loo idaafaynaya marka halkan tafsiir bay ku marayaan hore asal in looga jeedo oo xukmul asli ah halka dambena asalka waxay ku marayaan macno labaad oo maxalka uu ku sugan yahay shuruudaha haddaba markaa loo shartinaayo ama asal ha laga cabiro ama xukmul asli ha laga cabire ama asal inta laga cabiro xukmul asligaha loo jeediyey shardiga koowaad ka wax laga qiyaasanayaa waa inuu xukunkiisu uu sugan yahay oo nas sugan yahay nasku aayad qur'aana ama xadiis nebi sala allahu alayh wasalam ama waa inuu ijmaac ku sugan yahay ama waa inuu itifaaqi lkhasmayni ku sugan yahay biitifaaqi lkhasmayn labada hore garanno waa deliil hadduu xukunka asalku ku sugan yahay nas hadal ma yaal naska waa in la raaca haddii xukunka asalku ku sugan yahay ijmaacna waa deliil oo lama khilaafi karo itifaaqu lkhasmayn ma deliil ba maxaa markaysaga loogu dara isaga maya itifaaqu lkhasmayni deliil ma aha ee deliil yaynay ahaane labadii ruux ee mas'alada ka munaaqashoonaya ka wada hadlaayey haddii markaa ay isku waafaqsan yihiin in xukunkaasi asalka ku sugan yahay inay dib u noqdaan meesha ma taallo iyagoo marka markaysaga maqaamulmunaadaro joogiyo munaaqasho oo ay yidhaahdaan xukunka horta aan isbaatinno inuu maxalka asalka ku sugan yahay waayo mar hadday isla ogol yihiin dee wixii ay isla ogol yihiin kama munaaqashoonayaan masaladanna waa masale ay isku waafaqsan yihiin marka wixii la doonaayo in laga munaaqashoodo laga mubaaxasoodo waxay noqonaysaa wax kale oo aan maqsuud ahay in lagaga mashquulo dee faa'iidana kuma jirto yani masale ay isla ogol yihiin iyagoo maqaamulmunaaqasho jooga inaynu dhahno horta masalada yo inaan ka gudbina aan isbaatino ya khasmayn dee ma noqonayaan haddii kale waxay noqonayaan markaysaga wax kale inay u baxeen aadaabtii munaadarada kama mid aha shay laysla ogol yahay laga munaaqashado marka itifaaqu khasmayn waxa weeye waa liqaطci اlkhusuuma ee daliil yadee ma aha masaladan markaa in laga wada niqaasho laga wada hadlo oo la yidhaahdo ilaaba ilaa xukunkan asalka aan isbaatinno mar hadday isla waafaqsan yihiin macno keensanayaa ma taallo maqaamkani uma munaasib aha marka waa shay hadalkii jaraya waa isla ogolle ka gudub waxaynu isku khilaafsanno isku weydaarsannahay ama isku maandhaafsannahay aan ka wada hadallo u gudub yada saasay ka dhiganta marka daliil maaha itifaaqi alkhasmayne waxa loo keenay khusuumadiiyo doodii baa ku go'aysa oo iyadoo la isku waafaqsan yahay in la yidhahdo aan isbaatin aan meesha oolin waa in loo gudbaa waxa marka markaysaga laysku hayo in laga wada hadlo kaasi waa shardiga koowaad shardiga labaad ee loo shardinaya xukunka asalka waxa weeyaan waa in qaacido guud aan laga weecin oo laga leexin oo haddii qaacido guud laga istisnooday oo laga reebay oo masaladani ay tahay mas'ala mustanaa ya qaacido guud oo masalada ku sugan ba mustasnaata ay ka too laga reebay wax loogama qiyaasan karo waayo asalkii bay marka hore khilaafsan tahay masalada ana sideedaa loo xafida laakin wax kale lama sii ilxaaqinayo yada lama haleeshiinayo laakiin wixii la soo reebay yani istisnaageedii baa marka isagaa lagu xafidaa oo lagu ilaaliya laba tusaalu mashaayikhdu u tusaaleeyeen tusaalaha koowaad waa bayculcaraaya bayca la yidhaahdo musaabanadiiba axaadiistuu nahyiday oo nabigu sal allahu aleyh wasalam naha can ilmusaabana musaabanadu waa maxay waxaa laysku iibinayaa timir iyo ruab baa laysku iibinaya timir iyo ruab ruabku marka ugu horraysee timirtu bislaato ee ay miidda yar ee jilicsanee fadhida tahay ya markaasaa waxaa la yidhaha rutab ayaa la yidhahdaa marka dambe la soo gooyo ee ay wakhti taallo middii baa ka baxda yacni markaa timir bay noqotaayo way adkaataa middiina waa ka baxda markaa timirtii iyo rutabkii in laysku iibiyaa nebigu reebay sala allahu aleyh wasallam musaabanadu taasay ahayde sababta loo reebayna waxay tahay tamaasulkii baan la xaqiijin karayn ayanqusu ruطabu idaa yabis ruطabku markaa ma nuqsaamaya markuu qallalo oo bimacnaa timir noqdo markaasaa la yidhi ha falaa idan haddaba yaan la ysku iibin marka timir iyo marka la ysku iibinayo timir timir lagu iibinaayo waa laba shay oo ribowi ah oo isku jinsi ah waxaa la isugu iibin karayay laba sharti inay xasilaan mislan bimislin iyo dembiyad waa inay isla eg yihiin mar labaadkana waa inay naqad yihiin oo aan amaahi soo gelin haddii amaahi soo gasho wuxuu noqonayaa midaan bannaanayn haddii dheeraad ay kala yeeshaanna waxay noqonayaa aan bannaanayn haddii xataa aan la hubsanin oo la xaqiijin inay isla eg yihiin ee la garan waayey inay isla eg yihiinna waxay la mid tahay in la og yahay inay kala badan yihin oo qaacidahaan culammadu waxay yidhaahdaan aljahlu bitasaawi kaalcilmi bitafaadul waa qaacido aljahlu bitasaawi kalcilmi bitafaadul in laga jaahil yahoo aan la ogeyn inay isla eg yihiin oo aan la garanayn isla ekaanshahooda waxay ka dhigantah in la og yahay inay kala badan yihiin taxriimkay kala mid tahay waayo shardiga tasaawiga mar hadduu xalaal ku ahaa waa in la taxaquqaa inuu tasaawigii meesha yaallo tasaawigii mar haddaan la xaqiiqsan wuxuu noqonayaa inay xurmadii ku baaqi tahay waayo shardigii baan xasilin shardigana yalzamu min cadamihi اlcadam cadamkiisa cadam baa ka laazima saas yadaa weeye marka bayculcaraaya iyadoo uu sidaa mamnuucu yahay waxaan u jeedaa musaabanadu iyadoo ay sidaa mamnuucu tahay ayaa bayculcaraaya baa la rukseeyey axaadiis baanu nebigu sal allahu aleyh wasalam ku rukseeyey saxiixa qadar mucayanana la baneeyey oo waxay tahay xaajada daraaddeed baa loo baneeyey qaacidadii guud baa laga soo reebay sababtii ribada loogu xarimay yaday meesha taallo ayaa haddana la baneeyey markaa suuradan waxay noqonaysaa mustasnaat bay noqonaysaa mid la soo reebay saasay noqonaysa waa mustasnaa waa la soo reebay qaacido guud baa laga soo reebay oo waxa markaa qola waxay iibsanaysaa timir bay ku iibsanaysaa yani rudab hamsatu awsuq wax ka yar baynay ku iibsanaysa ilaa qadarkaasaa loo baneeyey xaajada daraaddeed baana loogu baneeyey waxay u baahan yihiin rudab inay helaan bay u baahan yihiin rudabkiina timir bay dhaafsanayaan waana markaa waxaway arrin taqdiir ku dhisan aljahlu bitasaawi kalcilmi bitafaadulna meesha waa taallaa ha yeeshee qaacidadaa guud waa laga reebay axaadiistaa rukhsadaa rakhasa fi lcariya rakhasa rasuul lahi sala allahu aleyh wasalam fi lcariya ayaa markaa yani soo reebaysa markaa saas aawadeed bayculcaraaya waxbaan uga sii qiyaasanaya ma suuragal ah waayo marka hore u ahaa mustasnaa min qaacida caama mar hadduu markaa rukso ahaana rukaska yani ma gelaayo qiyaas geli maayo oo laa qiyaasa fi rukas qiyaasku ruksooyinka ma galo khilaaf waa ku jira laakiin sida markaa culammada marka ay badankoodu maraan waa inaanu gelin marka bacdi bacdibaa waxay leeyihiin maya waa laga qiyaasan karaa xaajada loogu baneeyey sow ma aha cariyadaba timirtiiyo rutabkii haddii lagu baneeyey ya cinabkiiyo zabiibtana waa in lagu banneeya cinabkii markuu muddo joogo wuxuu isu rogaa noociisa wanaagsani zabiib buu noqdaa markaa zabiibtii baa cinab lagu bedelanaya cinabkiina ha dhow markuu isbedelo waa nuqsaamaya markaa intii oo kale waa in lagu banneeya tiinkana waa saasi leeg bacdi baa sidaa maray laakiin yani culammadu markaa ra'yiga noocaasa may waafaqin rukhaskana kama qabaan inuu ku galo waxaa la mida ah shahaadatu khusayma khusaymatu bnu saabit saxaabigii la odhan jiray radia allahu canhu wa ardaah ayaa nebiga u markhaati furay sala allahu alayh wasalam nin reer miya wuxuu ka iibiyey faras faraskii markuu ka iibiyey ayaa cidi lama joogin nebiga sala allahu alayh wasalam cid bashar oo la joogtay marka ninkaasi ka iibinayay faraska ma jirin ninkii reer miyiga ahaabaa nin kaleoo saxaabiya oo aan ogayn nebigu sala allahu alayh wasalam inuu faraskan iibsaday baa qiimo ka badan qiimihii nebigu kula heshiiyey u dhigay oo yidhi intaa ma iga siinaysa ninkii reer miyigaa baa wuxuu yidhi muxamedow ama faraska iga iibso ama ii markaasu markaasuu waad iga iibis markaasuu kaama iibin markhaati keenso wuxuu og yahay inaan bashar la joogin markay wax kala iibsanay markhaati keenso khusayma wuxuu yidhi khusaymatu bnu haabit anaa u markhaati furaya waad ka iibis markaasaa nebigu ku yidhi sala allahu aleyh wasalam maxaad ku markhaati furaysa markaasuu warka samada aad nooga keento ee waxyiga ah ayaannu rumaysannaaye ma faras la iibsadaanu kaa rumaysan weyne markaasaa nebigu yidhi salى اllahu عalيyه waslm man shahida lahu khusaymatu faxasbuh ninka khusayma u markhaati furaa waa ku filan yahay markhaati kale inuu raaco uma baahno maalintaa laga bilaabo markhaatigii khusayme wuxuu noqday markhaati laba markhaati u dhigma marka nooc tasdiiqa oo khaas ah ayuu khusayma u hormara oo dadka kale uga dheereeyey markaasaa nebigu sala allahu alayh wasalam yani xukunka uu ku gaar yeelay saxaabadii waxay ula macaamili jireen markhaatiga khuseyme inuu laba markhaati u dhigmo markii dambe qiyaas ma la gelin karaayo ma la odhan karaa abuubakarna waa looga qiyaas qaadanayaa oo isaguna ruuxu u markhaati furaa laba markhaatu ka dhigan yihi mise loogama qiyaas qaadanayo culamada jamaahiirtu waxay leeyihiin loogama qiyaas qaadanayo waayo asal caamah oo ruux kasta yani faadil kastuu yahay ama caalim kastuu yahay ya dee inuu markhaatigiisu hal markhaati yahay baa asalku yahay qaacidada guudi waa saas lama odhanayo shahaadada markaysagaa ruuxa fadliga badan iyo ruuxa caalimka ah iyo laba shahaado ama intaasoo shahaado u dhigma laakiin khusayma asalkaa guud iyo qaacidadaa guud baa laga istisnooday oo isaga laga gaar yeelay marka maadaama isaga laga gaar yeelay xukunkaa cid kale looma sii naqlin karo xukun isaga ku gaara ayuu ahaa sidaas aawadeed yani qaacida caama haddii lagala leexday oo xukunka laga leexiyey yani qiyaas ma geli karo labadaa shardiba waxaa loo shardiyaa xukmulasli walow haddii la doono asalbaha laga cabiree xukunka asalka ku sugan baa labada shardiba loo shardiyaa wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atub ilayk